أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه haadakani baabu bayaani fadli aadaani bal aadanku fadliga uu leeyahay caddayntiisii buu baabkeedii yahay iyo wahara bishaydaani shaydaanka cararkiisa uu cararayo cinda samaacihi maqalka uu aadaanka maqlo marka uu maqlo oo marka uu shaydaanku aadaankii maqlo inuu ka fogaanayo ka dheeraanayo meeshii laga aadaamayay taas buu baabkeedii yahay xdثna محamed بن cabd للh بن نmayr qال xadثna cabdة عan ضلحة بن yaحyى عan عamih qال أنه qاal bal xadiidka labadanina hore horeynu usoo aragnay labadan dambe ضلحة بن yaحyى wuxuu ka warinayaa adeerkii adeerkii magaciisuna sanadka labaad buu inoogu imanayaaye dalxahani waa dalxat ibnu yaxya ibni dalxat ibni cubaydillaahi weeyo saxaabigii jaliilka ahaa ee tobankii jannada loogu bishaareeyey kaba mid ah dalxat ibnu cubaydillaahi baa awow u ah marka adeerkii dan uu kaba warinayaana ooba ina dalxasan inoo soo socotaba <clears throat> kale waana atbaacu taabiciintii kamid ay barhkood yidhaahaan wuxuu arkayba ibnu cumare laakiin taasi ma sugna hadduu arkay taabici buu noqon lahaaye waa adigu qolooyinka siqaar taabiciin hagaag la mucaasarooday asxaabtii wax ka soo gaadhay laakiin ru'yo siaasi aanay uba sugnaan ama aragtin ay cid saxaabo ka kamida ah ay arkeen wuxuu idhi adeerki laakiin waa nin taabiciintii dhexe kaba mid ah oo siqa ah qaala wuxuu idhi waxaa odhanaya ciise bnu dalxa si ay noo dambaysay magaciisu inooguba iman kuntu waxaan ahaa cinda mucaawiyata mucaawiya ibna abi sufyaan baan agtiisa joogay waana waqtigii uu isaga amiir almu'miniin ahaa ama waqtigii dee isaga imaaradiisii khilaafadiisii faja'ahu waxa u yimi almu'adinu mu'adinkii baa u yimi yadcuuhu xaal uu yeedhayo ila salaati salaaddii waa la aadaamay dee markaa isagaana amiirkii mu'miniinta ahaa isagaana dadka imaamkooda ahaa tukinaya haddaba dee in waqtigii salaada la gelayay gaadhay buu ogeysiinayo sidaasuu ugu yimi <coughs> faqaala mucaawiyatu mucaawiya wuxuu yihi samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay yaqulu xaaluu ku qowlayo almu'adinuuna kuwa iyagu mu'adiniintu adwalu nnaasi waa dad kuwa ugu dheer acnaaqan xagga luqumaha yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha oo dadka iyagu mu-adiniinta ah ee dadka ugu yeedhaya shantan salaadood waxa weeye waa fadligoodin buu xadiidku tilmaamayaaye marka dadka lasoo wada saaro lasoo wada bixiye meel la isugu wada keeno maalinta qiyaamaha iyagaa dadka ugu luqun dheer ama luqumahoodu iyagu ugu dhaadheeriya bal xadiidka wixii lagu fasirayna marka dambaan yar eegi doonaa <clears throat> وxadaثnii isxaaq بnu mansuuri qaala aخbarana abu caamiri qaala xadaثana sufyaanu can dalxata bni yaxya can ciisa bni dalxata qaala anahu qaal matigu waa xadiidkii hore imakaan kaba soo baxno waa kanoo dee kii hore kuba kaaftoomay ee waa sanad labaad oo xadiidki leeyahay marka abu camir alcaqadina hore ayaynu cabdimalik ibnu camrin alqaysi hore usoo aragnay sufyaankuna waa sufyaan thawri sufyaan ibnu saciid dalxat ibnu yaxya waa kan adeerkii markii hore halkii uu cancamihi ka yidhi waa kan ninkii uu kaba warinayo adeerka u ahaayo isaga waxaan idhi waa dalxat ibnu yaxya ibni dalxa weeye ninkana markaa waa ciisa ibnu dalxa ninkaa laba yidhaah hore isaga aynu kitaabka ugu soo aragnay ninka kalea dalxa ayaa caawa inaguba cusube oo nin hiqoyn hore usoo maray oo waa ciisa bnu dalxata bni cubaydillah marka ciisahaas baa wuxuu yihi samictu mucaawiyata yaquulu qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam bimilihi waa xadiidkii imakaan kaba soo baxnay uun mid laba mid ah taasba wey bal xadiidka kolley axaadiistii fadliga aadaanku way noo socotaa mana yare dee waxoogaa buu inooga soo aroorin doonaa walow barhkood duruq xadiid keligii leeyahay ay noqon doonto ama laba xadiidba kolley ay noqon doonaan waxyaale midbaa duruqdiisu ay badnaan doontaa iyoasaan riwaayaadkiisu <clears throat> ee xadiidkan hore markaan eegno rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu inoo sheegay ama inoo sheegayaa xadiidka inoogu sheegayaa muadiniintu inay yihiin maalinta qiyaamaha dadka ugu dhaadheer xagga luqumaha oo imika acnaaq waa jamcu cunuq waana cudwigan macruufka ah bal markaa xagga macnahan looga jeedo kolley waxyaalo tawjiihaad ama macaani kala duwan baa a'imadu ay sheegeen oo aynan halkan imika kusoo dhammayneyn ujeedadna ay tahay in fadliga muadiniintu ay leeyihiin oo la muujinayo macaanidaa lagu fasiray waxaa kaba mid ah أكثر الناaس تشhوفا إلى رحمة اللahi مanaa dadkaas marka la eego نaxariista badan waayo dadkaasay saلaada ugu yeedhayeen شhantii saلaadoodba waana tii xadiiثku ahaa ruuxa dadka ugu yeedho khayrba ciddii kuba raacday ee soo ajiibtay ajrigoodoo kale u yeelanaya fadli badan bay leeyihiin fadli kalena waa inoo soo socdaaba haddaba waa dadka marka la eego xagga damac iyo rajo naxariista ilaahay la rajaynayo kuwa ugu badanba weeye waa sawaabka badan ay arkayaan ay helayaan markaasa waxay yidhahdeen xagga dee yar munaasabadana iyagoo muujinayo janibka markay kuba fasireen <coughs> lianna almutashawifa yudilu cunuqahu ilaa maa yatadalac ruux hadduu wax rajaynayo wax filanayo waxaa dhici karta inuu isu dheereeyo luquntiisa u taago marka wixii eegayo oo bal markaa waa naxariista badan sawaabka badan ay arkayaan baa keenaya tadalucan iyo luquntooda oo dheeraata waa eegidda ay eegayaan naxariista iyo sawaabka ay helayaan bal taas oo macnuhu uu yahay in sawaabka badan waa lagu fasiray waxaa kaloo culimada qaarkood ay xadiiska macnihiisa kaba dhigeen maalinta qiyaamaha marka dadka lasoo saaro cadceedda lagu soo dhaweeyo muddo dheerna ay taagnaadaan ee dadka qaarkood dhididkii kaba dhacay uu dhegahoodiiyo afkooda soo gaadho ama uu xakameeyo iyaga karbiga iyo caraqa intaa leegi ma gaadhayo maba asiibayo luquntooda dheeraanayso iyaga taas way ka badbaadayaanba <coughs> taasna waa la yidhi waxaa kaloo ay barhkood yidhahdeen intuba kollay fadligun bay inoo tilmaameysaaye xagga marka la eego carab oo kale dadka madaxda ah iyo waxay iyagu kuba sifayn jireen dulal cunuq baabay kuba sifayn jireenoo markaa macnaa waa dadka ashraaftoodii saadadoodii madaxdoodii ayay noqonayaan maalinta qiyaamaha taasna waa la yidhi intaba adugu waxay noo tilmaamaysaa macaani kaloo dhowrana waa la yidhi be fadliga iyo sawaabka iyo ajriga badan ay leeyihin iyo fadliga ay mudanayaan dee haddii ikhlaas meeshii uu yimaado iyo ixtisaab uu yimaado <clears throat> waxaana ayn halkan iguba sugan soo qaadiciyaad kaba soo naqlinaya barhkood inay ku wariyeen acnaaqa bedelkeeda icnaaqan icnaaqna dee way noo dambaysaa kitaabkaa meela ku iman nooc socodka kaba mid oo degdeg ku sugan yahay baa canaq lagu magacaaba xajiya bay nooguba imaan rasuulka ilaahay kaana yasiru lcanaqa bal matala markii uu kasoo laabmay carafo oo kale fa idaa wajada fajwata nasa bal matala haddaba in taas oo macnuhu waxa weeyaan waa xagga degdegooda dadka iyaga ugu dheereynaya ugu degdeg badan xaggii jannada lakiin bal taas waa si imika qaadiciyaad inooga soo naqliyo sheekh lakiin si ibnu kahiir kitaabkiisa alaxkaam lkabiir yidhaah riwaayadu mid maxfuuda a ah maaha mid sugan ma aha oo ujeedadu mid la yaqaano dee barhkood ha kuba wariyeene riwaayo imaka halkan aan macno kaba ratibno xadiidka dabdigiisii looga kaxeeye ma aha oo mid maxfuuda wala macruufa ibnu kahiir ba wuxuu ku yidhaahaa kitaabkiisa alaxkaam lkabiir ee waxa maxfuudkii sid muslim iyo axmed iyo ibnu maaja iyo ay wariyeen oo ah in acnaaqan lagu dabdiyo hamsadu ay fadxisan tahay macnuhuna uu yahay jamcu cunuq cunuquna waa cudwigan macruufkeede bal tawjiihaadkiisaas kale ama macaanidiisu taas bay noqon waa xadiidka hore markaa xadaثna qtaybaة بن سacيidi وcثmaan بن abi shaybata وإسحاaq بن ibrahima qala isxaaq akbarana waqaala alaakharaani xadaثana jariir sheekh keliya wada leeyihin siiqada iyo cibaarada kala dunayd mid akbarana bu uhi kuwa kalena xadaثana labada kale can اlacmash <coughs> can abi sufyaana can jaabirin qaala anahu qaal kollay sanadka cid nin cusubi ma jiro acmashna waa sulayman ibnu mehraan abu sufyaanna waa dalxat bnu naafic oo labaduba taabiciintii bay kaga mid yihiin oo taabici baa taabici kaba warinaya jaabirkuna waa saxaabigii jariirka jaabir bni cabdillaahi weeye qaala wuxuu uhi jaabir samictu الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay yaqulu xaalu ku qowlayo ina shaydaana shaydaanku idaa samica marka uu maqlo annidaaa dhawaaqa bisalaati salaada loo dhawaaqayo macnaa bisa dhawaaqan bisalaati bisababi salaata waa macnaa bacdu sababiya bal waana inoo dambaysaa oo idaa nuudiya lisalaati markaas baan luqa ahaan yar eegi doonaa ama dee lafdiga uun khaasatan xuruftan bal dhacda ee naadaa iyo nidaa iyo halkan meelahan khaasatan salaada ka dambaysa amayn de waxa weeyaan markay salaad la isu dhawaaqayo ta xurufaha inoo yimi marka la eego riwaayaadka ama qur-aankaba <clears throat> idaa samica nidaa bisalaati waa dhawaaqan salaadii sababteed loo dhawaaqayo albadi baan sababyo ka dhigayaa oo macnaha waa aadaankii la aadaamayo si loo yimaado marka uu maqlo dahaba waa tegaya meeshuu ka fogaanaya ka dheeraanaya xataa yakuuna ilaa uu noqdo makaana rawxaayi meesha rawxa la yidhaah meesheeda oo kale uu kuwa sugnaad macnaa aad buu u dheeraanaya fogaanaya waa si aan u maqlin aadaankaas tawxiidka la iclaaminayo lagu dhawaaqayo iyo shicaarkan islaamkee daahirka iyo daacada ilaahay la isugu yeedhayo si aanu uba maqlin ayuu aada iyo aada uba fogaanayaa bal marka madiine la joogana arawxa dee masaafo dheer bay u jirto waaba tan xadiidka inoogaba sugano qaala sulaymaanu sulaymaan wuxuu yihi waa acmash waa taa ina mihraane fasa'altuhu ciddan weydiinaya ama damiirkan baariska mafcuulu bihigu waa mas-uulku waxa weeye abu sufyaan sheekiisii xadiidkan dalxatu bnu naafic fasa'altuu dalxa weydiiyey can irawxaayi bal meesha rawxa la yidhaha dee intay u jirto isaga waa nin reer ciraaq ciraaqahe eh, madiine iyo intay u jirtaan weydiiyey faqaala wuxuu yidhi hiya waa mawdica ama makaankaa rawxa la yidhaahaa min almadinati madiine marka la eego xaggeediiyo masaafaday uga jirto sittatun wa halaaثuuna miilan lix iyo soddon mayl weeye waa masaafo aada u dheerba weeye oo de waxa weeyaan balmay ka taqdiiradii dambe kolley de waana horeeyo waktiyada hore ahla luga iyo qolooyinka markaasay miilka ay odhan jireen waa inta ishu ay wax kaba aragto walow de markii dambe kolley ay xadideen oo ama diracadeeda ay kuba xadidayeen kolley malaa waxyaalo iskhilaaftasana ay jireen oo almiil alhashim iyo waxyaalo kii markii dambe iskaba shuhrooday oo waxa weeyaan ay dee xadidayeene laakiin farsakuna waa san utegi doonaba saddex mayl weeye waa masaafo adugu dheer oo dee wax kilomitr iyo barhba ku dhow haddaba intaasay u jirtaa oo markaa dee isagii waa ordaya dheeraanaya weliba isagoo xaaladiisa aan arki doono marka uu tegayu fogaanaya ama ordayo xaaladiisu siday tahay iyo waxyaalaha ka baxaya bal masalan deedeedna waa dheeraanaya halkaasuu tegaya waana dee isagoo nacaya ka fogaanaya si aan uguna markhaati kicin muadinka وxadثna abubكر بن abي شhaybة وabو qrayb qاal waxay yidhahan labadoodaasi xadثna abu mعaawiyaةa عan الأعmشh bhada الإsناad xadثna qtayba bal xadiidkaas waa xadiiث jaabir xadiiث abu hurayra inoo bilaabmayo isaguna macnahan leeyaanay masaafadan aruuxa kuba sugnaanine lakiin inuu ka dheeraanayo ka cararayo meeshii lagaba aadaamaya dhaksabaha usoo noqdo markay aadaanku dhamaadeen xadثna qتaybaة بن سعيid وزhayر بن xرب وإسحاq بن إbrahيm واللفظ لqtaybata saddexdan sheekh ee mslim ka wada warinayo lafdiga inoo soo socdo qtayba le qolooyinka kalena macnahay la wadaagsadeen marka qaala isحaaq isحaaqna waa ta aan kusoo yar celcelinay makana aخbarna way inoo soo socotaa walow aan xalay xadaثana arkaynay qaala isحaaq isحaaq wuxuu yihi aخbaranaa si u badnayd isaga arrintiisa وqاl الآkخراni xadaثna jrيr laba saddexdoodaba jrيr بن cabdالحamid ayun baaba wada sheeke عan الأعmشhi عan abi صاaلح عan abi هurayrata أعmش sanadkii hore waa inoogu sugnaa xadiidkii jaabir xadiidkan abu hurayrana waa inoogu sugaya waa nin xaafid ah عan النabiyi slى الlه عليه وasلم qaala iن الشhayطاna shayطاanku idaa samica marka uu maqla annidaaa dhawaaqa bisalaati waa salaada sababteed loo dhawaaqaye aadaankii weeye axaala waa ordayaa weeye macnaayo waa tegayaa isagoo ordayo aada u degdegi lahu xaal ay u sugnaatay duraadun duraad waa neef weliba sanqan leh sawt leh oo dee marka waxa weeyaan walow alfaadaha caynkaasa inta badan sawdk magacooda sariixa a dee ay kinaayo ahaan lagama cabiri jireen laguma idlaaqi jirin halkan kolley dee in la caddeeyo iyo waxyaalihii mala masraxa kuba sugan haddaba waxa uu shaydaankii markaa uu dhawaaqa maqlo salaada loo dhawaaqayo aadaanka axaala waxaan idhi macnaa dahabaha ariban weeye macnaha taxawala min mawdicihi basay barhkood kuba fasireen meeshii buu ka ordayaa waa ka tegayaa lahu duraadunna waa jumlo xaaliye ah lahu xaal uu isaga usugnaatay duraadun waa isagoo dee waxa weeya si umalaha isi aanu u maqlin uu sawdkii iyo waxyaalaha isaguma shuqliyo daahirka xadiidkuna waa si wuxuu ama naxdintani haka keento iyo diidmadani ama isaga ogaanba tan istikfaaf ha noqoto si aanu maqlin haba noqoto ana ugu markhaati kicine isagoo duraad duraadkuna waa dee ama waxa weeyaan waa neefta markay sawt leedahay marka kale fusa ayaa la yidhahay neef khaliya uun tahay waa isagoo duraad kaale dabadiisa ay neefta adag dawaaqa dheerle ama sawtkaasi le ayay ule ka baxayso ayuu ordayaa muxuu taa u yeelayaa xataa laa yasmaca ilaa aanu maqlin sawtahu waa dhawaaqiisa dhawaaqa mudinka si aanu u maqlin ayuu waxaa u samaynaya faidaa sakata muadinku markuu aamuso rajaca haddana isagoo hadda fogaaday ayuu soo noqonayaa aamuskuna aadaankii dhameeye weeye fawaswasa oo ciddii salaad tukanaysa iyo ciddii uma fadhiiday inay tukato iyo waxyaalo ayuu qalbigoodii ayuu dee kale ayuu ku jeedinayaa waswaasinayaa waxyaalo kale oo ee bal matalan daacadan iyo cibaadadan ay kuba jeedaan ay u sugayaan ama ay ku dhex jiraan ahaynba oo adduunyo iyo wax kale ayuu xusuusino oo ku waswaasin fa idaa samica aliqaamata iqaamada marka uu maqlo ee haddana salaadii loo kacayo dahaba waa tegaya markaasna xataa laa yasmaca sawtahu wa xataa laa yasmaca sawta almu'adini mu'adinka sawtkiisa iyo alfaadan iqaamada iyo tawxiidkan iyo waxa weeye yeedhidan daacada iyo si aanu uba maqlin faidaa sakata muadinku marka uu aamuso adaankii dhameeyo rajaca uu soo laabmayo iqaamadii dhameeyaan ujeedaa fawaswasa markaasuu dee ruuxii salaada tukanayay ayuu isagiibuu waswaasinayaa siay noo soo socotona waxyaala aanu markii horeba xusuusnayn buu xusuusinayaa xadiidkane duruqdiisa kale inoogu soo socota waanaan israacinayaa duruqda xadiidkan xadaثnي cabdالحamid بن bayan الwasidiy qala xadaثna khaalid yaعni بn cabdالlahi waa ninkii iqad ahaa sabtiga ahaa caalimka ah khaalid الطaxaan loo odhanaya atbaacu taabiciinti kaba mid ahaa horeynuu soo aragnay can shayli can abihi can abi hurayrata sar bn abi صالح o abihi abi صالح kaba warinaya weeye isaguna abu hurayra qaala abu hurayra ayaa wuxuu yihi qaala rasuul الlahi slى الlahu عalayhi wasalam إida adana marka uu aadaamo almuadinu muadinku adbara waa daba jeedinayaa ashaydaanu shaydaankii walxaal lahu isaga xusaasun ay duraadu waa saa isagoo dee waxawey dhuusadaa weyn ama xusaas ku sugnaaday ayuu shaydaankii ordaya meeshii kaba cararaya xusaas waxaa kaloo lagu fasiray shiddat lcadwi labada macnoba luqada way u leedahay laakiin dee xadiidkii horea duraad ama riwaayadii inooguma sugnayd waa cararaya kollay welina axaadiisu way inoo socotaa ama xadiidka duruqdiisu xadaثanii umayat bnu bistama qaala xadaثana bistamin haddaan sarfinada labada luqaba soo naqliye xadaثana yazidu yaعni bna zureycin qaala xadaثana rawxun waa ina qaasim isaguna hore aan usoo aragnay can suhaylin qaala anahu qaal suhayl baa wuxuu yihi arsalanii abi aabahay abu صaalix dakwan ayaa idiray ilaa bani xaarisata reer bani xaarisa u daray waa reer ansaara oo dee madiina cawaalideeda degi jiray un weeyaan oo waa ansaar khasraj ba ahayd kollay madiinana san xalayba sheegaynay waxay adugu balma adigu balsi dee madiina haddaan saa kaba ahaynta sheegay waxa ay dee masaajido kalena way lahayde laakiin reer reer baa loo deganaayo dadku dad beeralayay ahaayeen halkaa be reer kastaana kolley meel buu ama jirib kastaa kuba urursanaa dee magacan guud ee ansaareed ama aws iyo khasraja kaba dhexeeyeen markaasaa qolo kastaana halkaa beerahoodu yahayba xaafadahooduna ay ahaayeen daba iyagoo madiinaa la joogay eh halkaa reer bani xaarisata xaafadahoodu ay ahaayeen ayuu aabihii xaajo ama qarad uu lahaabuu u diray waana dee bal markaa suhayl qaala wuxuu ihi suhayl wa maci macaygana waxa ahaa markaa oo ila socday gulaamun ghulaam lana annaga noo sugnaaday waa gulaam gulaamku asalka hore luqada carbeed san hore usoo sheegnay halkii israha iyo markaan soo haynay ama axaadiidii micraajka ilmuhu markaa dee uu yar yahay ilaa uu qaangaadh ka gaadhayo ayaa ghulaam lagu magacaabaa taas weeye laakiin san horeba usoo aragnay isagoo intaa ka weyna iyadoo la fiirinayo bictibaari makan awal hore dee suu ahaa iyo taas khaasatan intuu weli xoog leeyo quwada isu ay dee iska dhan tahay oo ishaysto taasna gulaam waaba lagu idlaaqaa waanan soo ogaano dee xadiis baaban taas iyadoo markaas baan kusoo aragnay ba muse nebi moxamed salawaat ullahi wasalaamu aleyh qoraam kaba cabireen laakiin taasi waa marka ruuxan xorta ah loo isticmaalayo iyada haddii addoomihii dee waqtiyadaa jiray loo isticmaalayo addoonku mid yar mid weynba gulaam waa la yidhaah waana daahirba gulaamun lana kol hadduu kaba cabiray annagu noo sugnaaday si wuxuu addoonaboodo addoon ay lahaayeenba uu ahaayo markaa yari iyo weyni iyada looma ictibaariyo sida jaariyaba inanta yar ayaa la yidhaah intaanay dee hagaagga shaanti u noqon waa intaa reerkoodu ama ehelkeedu ay dirdiranayaanna waxay yidhaheen jaariya waxaa loo yihi likowniha tajri lixaajati ahliha laakiin markay weynaato magaca jaariya waa ka hadhaa markay adoon tahay ee jaariya waa la yidhaha maal jawaariyada taa weynna jaariya waa la odhanaya markay adoon tahay tanna waa taas oo kale haddaba bal adigu markaa la diray gulaam bay wada socdeen ama ha noqdo dee kaasi waxa weyaan adoon ay lahaayeen ama inan kaleo dee isaga da-yihiisaas ay wada socdeen haba noqoto riwaayada inoo soo socod ama lafdiga inoo soo socdaana waa shaki aw saaxibun lana ama saaxib annaga noo sugnaaday ayaan wada soconay fanaadaahu way socdeen fanaadaahu waxa u dhawaaqay munaadin ku dhawaaqa ayaa u dhawaaqay min xaa'idi bustaan xaggii buu ugaba dhawaaqay bismih magaciisii macnaa way socdaan malaa beer ay ag mariyeen xaa'idkuna waa bustaanka khaasatan markuu jidaar kusoo wareegsan leeyahay ayaaba dee bustaanka la yidhaha xaa'id ee maaha jidaarkii uun bustaan markaa ay ag marayeen ayuun baaba waa idankan la socday magaciisii hebelow baa la yidhi hebelow waa loo dhawaaqay magaciisi baa loogu dhawaaqay qaala wuxuu yihi wa ashrafa markaasuu daalacday ama uu baxay aladii kii maci macaygaha cala alxaa'idi bustaankii korkii falam yara shayan dee markii hebelow la yidhi ayuu isagu eegay meeshii malaa meel saru iskuba taago xaa kaba mida ma xaa uba muuqan iyo bustaankii oo cid meeshii joogtaba waa arki waayeen cidba waana tan noo dhawaaqay magaciisii waliba loogu dhawaaqay waxna may arag meeshaa jooga way tegeen oo way soo noqdeen fadakartu suhayl baa le fadakartu waan sheegay dalika arrinkaas iyo waxaana qabsaday liabi aabbahay abu saalix baan u sheego o hi saasaa dhacday faqaala wuxuu yidhi abu saalix baa odhanaya law shacartu haddaad ogahay wey bana law aclamu ama law aftimu haddii aan ba anigu ogahay law calimtu anaka talqa haadaa arrinkaa inaad la kulmayso waxaas idin helayaan lam ursilka kumaan direen de waxa buu leeyahy waana dee inan yarba marka taas kale cabsida uu cabsadayna ruuxii marka saasa inta loo dhawaaqay hebel o waxna aanay muuqan kolley cabsi baa gelaysa naxdin baa gelaysa waxaaba dhici karta halkaa xanuunba inuu ka qaado ama dhib kaleba ay ugaba timaado haddaba haddaad isleeya arrinkaas hadda ila kulmaysaan kumaan direen markaase laakiin muxuu yihi walaakin idaa samicta haddaad maqashid sawtan saas oo kale dhawaaq sidaasa aad maqashid fanaadi bisalaati dhawaaqoo salaadii ujeedadu aadaankii aadaan aadaan ku dhawaaq isagaa dee waa fahamkiisii oo kol haddii xadiidkaa horeba uu isagu warinaya ama dee uu abu hurayre kaba maqlay shaydaanku markuu aadaanka maqlay inuu ordayo aadaankii salaada un kumuu koobin waktiga salaada un ay tahay haddii aadaankii lalaba yimaadaba meesha inuu ka cararayo ayuu markaa fahamkiisu ahaa oo aan arrinku ku koobnayn un in waqti salaadeedi ay joogto waqtiga dee inay mar kale lama aadaamo kol haddii salaad loo aadaamayo waqtigii salaadu markaa ay gasho salaadii in loo aadaame aadaanba haddii la aadaamo waa shaydaankeenu taa kaba ordayo taas buu ima dee sheekhan ama ninkan caalimkii tan kaba fahmay oo markaasaa wuxuu yidhi haddaad sawd maqasho fanaadi bisalaati salaad kuma dhawaaq aadaan buu leeyahy marka muxuu tii u daliishaday fainii samictu abaa hurayrata waxaan maqlay abaa hurayra yuxadiثu xaal uu waramayo can rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay isagoo kaba warramaya anahu qaala rasuulku inuu yihi salawaat ullahi wasalaamuh عalayh ina shaydaana shaydaanku idaa nuudiya haddii la dhawaaqo bisalaati waa bisababi salaati oo waa la aadaamay oo aadaam wallaa waa jeedsanaya waa cararaya walxaal lahu isaga xusaasun ay mraad uu usugnaaday de walaa imika shidaة اcadw kuma ufasirayno walow de shidaة اcadwina xusaaska ay usoo naqliyeen sababta wala ayaaba meeshii inoo taalo waa jeedsado wakaa meesha u kaba cararay xaal isaga mraad usugnaaday saa aynu soo maray xadiidkii hore baan kuba soo maray taas bu bal xadiid kalena waa inoo dambeeyaayo horta meesha aadaabka fadligiisu waa inoogu sugan yahay xadiidka waana tii baabka u baabaysna oo aadaabkiina dee si aan xalayba aan yar ishaarnay welibana qolooyinkiina sharaxaysana waan u tilmaamay uunoo meesha hadal aada u qayim ahay oo qaadiciyaad leeyahay iyo ayaa kuba sugnaa barhkoodna ay sii bastiyaan ah ee wuxuu kulansanayaaba bal matalan waa marka la eego umuurihii caqaa'idka oo dhan baabu kulansan ilaahay waxdaaniyadiisii baa kuba sugan ilaahay de iyo waxa weeyaan de markaas iyo inuu isaga waxdaaniyadiisi iyo cadamadiisii iyo qiri dee taa inuu keligii ka cibaada muta yahay rasuulka ilaahay risaalo loo qiro bal matalan taas marka xaya calى الصalaati iyo xaya calى الfalax walow yeedhid salaadeed ay tahay alfalaxna waxyaalaha waxaaba la yidhah waa kelimata ugu jaamicsan ugu macna ballaadhan luqada carbeed ba yidhaahno wax ku dhow annasiixa ayay sheegaan oo markaa albaqa iyo alfawz iyo annajaat iyabaa lagu fasiree marka an albaqaba ban xaya cala alfalaax macnaa wixii baaqinimadii ama baqihii wixii dee baaqiga noqonaya u ukaalayadu waa ishaaro la ishaarayo aakhiro iyo dee iyadaa nolosheedu taa daa'imkaba ay tahay bal umuurahaasi waayaanoo waa shicaar daahirana weeye iclaajii kelimadii tawxiid weeye marka fadligaa weyn baa kuba sugan haddaba shaydaanku de mid weeyaan isagu waa cararaya marka uu aadaankii maqlo arrin waxaba weeye oo khaasatan duraadkan uu leeyahay ay kuba fasireen waa de xadiidkana way nooguba sugan tahay daahirkuna waaba isagaaba iskaba keenaya ama naxdin baaba kaba soo saarayse waxa weeya waa si aanu kelimaadkan u maqlin uu isagu marka horeba kaba kufriyey si aanu muadinka ruuxii maqlaaba markhaatibu u noqonaya isagu aanu markhaatiga uguba noqon bal taas bay tahay oo waxaan uu laga fogaanayo dee xaaladiisna ay arrinka noqonayso bal markaa fadligii aadaanku taas waa inooguba sugan yahay xadiidka waa inooguba sugan yahay aadaankii dee waxa weeye fadligiisa hadduu markaa taas kolley muadiniintii iyo fadligoodiina waa taa xadiidkii hore ay nooguba sugnaydba arinta bal mثalا kale oo imika arinkan waxa weeyaan xagga in wixii maqlaabo shaahid u noqonayana kolley bukhaariya bay nooguba sugnaydeen arrintan uu suhayl ibn abi saalix aabihii arrinkan uba daliishaday isagu dee xadiidku idaa nuudiya bالصalaati wala walahu xusaas waxaaba suurtagala in lagu fasiro wax khaasoo dee mar waqti salaadeed joogo salaadna la aadaamayo marka caynkaasa inuu shaydaankii ka ordayo oo xaalada kale markaa aan laguba fasirin waaba ta iyo in macnaha uu aadaanba haddii la maqlo alfaada aadaanku inay arrinka wadato inuu kaba dheeraanayo waana ta uu kuba xambaarayba weeye oo ta uu kuba xambaaray waxaana jira in kolley lafdigu yaan dee maqaal ama dacfi ha kuba sugnaadee idaa taqawalat ilghilaanu fanaadu bisalaati ama bilaadaanba ghilaantu waa guul iyo waxaas adugu dee kolley waxay kaba dhigaan waa jinka un ama shayaadiinta iyo barhkood ay kuba fasireen saxaradood iyo waxyaalo in hadday dee isu kiin suurayso ay idin muuqato waxyaalo dhawaaqoodana maqlayaana waa lamid oo dee haddii ruuxii saas oo kale ay ugaba dhawaaqaan oo kale iyo waxaa ku dhawaaqdaan aadaan kolleyna bal masalan waa xadiis abu filaya inuu cumar warinayay halkana fahamkiina waafaqsan uu ninkan caalimkii uu xadiidka kaba fahmay oo ah de marka caynkaas xaggoodiiyo darar lagaba muuqd laga baqdo dararkoodii ama waxyaale ayba muuqdaan sawdkan oo kale la maqlo in la aadaamayo wakti salaadood ba ayaanay noqon aadaankaasna marka wuxuu keenaya sharkoodii in lagaga badbaado ama meesha ay kaba cararaan arrin baana jirta imaam malik iyo ay sooba naqliyeeno nin taabiciya aynu kitaabkana kusoo noqnoqda caalimaha zayd ibnu aslam oo de rijaal markaa umuhaati sita kaba mid ah ayaa meel macdin laga qodayo malaha reer bani srami adigu kolley waktigii cumar bin cabdilcaziz ayaa isaga waali mandiqadii baa loogaba dhigay waxaanay isoo naqliyeen meeshaas had iyo goor dadka waxbaa ku heli jiray waa waxbaa lagala macdan baa laga qodan jiro dadka dee waxyaala malaa ayay kale ka qaadan jireen had iyo goorna dhib xanuun iyo waxyaale ayaaba heli jiray macdin adigu dhib baa heli jirtay markii uu tegay ninkaa caalimka zayd ibnu aslam waali ahaana <laughs> uba tegey ayaa wuxuu dadkii faray inay aadaamaan aadaan ay ku dhawaaqaan oo weliba iyagoo dhawaaqii sare u qaadaya ee intii dabadeed markii dambena waa lagu soo gaadho dee malik taas waktigoodiina waabay jirto weliba siibaabay ahaydbe adigu dhibtii dadka heli jirtay iyo wixii asiibi jiray ayaa laga badbaaday oo wixii markii dambe dhibtii iyadu markaa hore dadka uga iman jirtay ee dadkan waxyaalahaas oo kale ugaba iman jirtay tii waaba laga badbaado isaguna waa dee fahamka umuuraha naskan un ama xadiidkan ay maqleen un ayay jaanibka uba daliishadeen ba taasba weeye bal haddaba aadaabku dee kolley fadligaa weyn baabuu leeyahay shaydaankana waa waxa uu kaba cararayo ama uu kaba cararaya xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna الmغيraة yaعni الxizamiya can abi الzinaadi can اlcraj can abi hurayrata kolley sanadka waa sanad aan soo wada aragnay mugiiraة bnu cabdiraxmaan ibn cabdilaahina kollay dahaare intii aan haynay baan kusoo aragnay yacni lxizaamiyana sheeka ayaa lahoo sheekiisii qutayba markuu xadathana almugiiratu keliyu kaba maqlay haddaba mugiirahani ku yahay si loo garto ayuu isagu yihi yacni alxizaamiya ninkani waa ninkaa reer xizaam loo nisbeeyo kolle waa nin reer bani asada oo bal matalan taasi khadiijat bnu khuwalid iyo reerkoodiio san soo sheegnay sheekuna wuxuu igu dabdinayaa bilxaa اlmuhmalati waza arinku waa xa iyo za weeye kolleyna habeenkaa horena waxbaan soo yar joogsado ama kaba soo hadalay bal waxaan leenahay inuun imakana kuga celinaya unoo kale yacni alxizaamiyada halkan inooguba sugan wuxun baabay inoo cadaynaysaa waxyaalaha dhacay taqriibka nawowi iyo tadriiburaawi dabacaadkiisa o dhan dabcaan kasoo reebaya ma jirto ilaa ti cabdilwahaab cabdiladiif iyo ilaa kuwan kaba dambeeyey xataa dariq cibaadullah ti dee bilmatala nuskadan uu taxqiijay aan islahaa dee kollay mala umuur waa la dabdin iyo doctor mazin iyo adigu dabacaadka kitaabka o dhan iyagoon inaan kala reebin alfiyada suyuudi iyo sharaxyadeed oo dhanba iyadana wixii dhacay oo kale mid hore iyo dee tirmisi iyo wixii kaba dambeeyeyba ilaa sheekhan sheekh maxamed cali kiisa waxyaalahaas oo dhan ee dhacay oo ah in bukhaari iyo muslim wixii dhacayee suuradaa leh alxaraamiyu ay yihiin bukhaari iyo muslim alxizaamiyu aanay ku sugnayn waa waxaan jirin weeye bukhaari iyo muslim alxaraamiyu kuma sugne waa sidan imakaan hayno oo alxizaamiyu waayo labada kutubta ama iyoay daba dee dabacaadkood iyo umuurahoodaa dhaceene iyada taasi waa khada mana lihi anigu nawowi baa cibaaradan ka dhacday waa tasxiif meel u ka yimi anan lakiin waktigu bilaabmay baanan garanayn suyudi beydkiisa وkul ma في dayn wlmuwaضع fahuwa xaraamiyuna kolley suyudimo o dhan ba e waa tasxiif kitaabka dhacay un waxa weeyaan xizamigan wey عن أbي الزناad عن الأعرج عن أbي هريرةa أن النبي صلى الله عليه وسلم قاaل إdا nuudiya hadii la dhawaaqo للصلاaةi صلاad loo dhawaaqo eg markii dhaweyd maxaan soo haynay إdا nuudiya bالصلاaةi imikana لصلاaةi ba'dana sababiyaan ku fasiray ama ku laqbeeyey laamtuna waa laamtii laamu tacliil markaasoo dee waa isla macno markaa labaduba waxaa kaloo iyadana dee luqa ahaanba jirta iyadoo ba iyo laamtoona aan laba isticmaalin haddii la idhaa idaa nuudiya ila salaati taas kale bal matalan taasna dee qur'aankana idaa nuudiya lisalaati min yowmi ljumacati iyo waidaa naadaytum ila salaati oo kale qur-aankii ilaadii iyo lida laabtu way kuba sugantahay xadiidkana baba inooguma sugan badii iyo laabtiina litacliil ba adigu yomda sababya kaba dhignay oo macnaha haddii salaad sababteed loo dhawaaqo ama salaad daraaddeed dhawaaqani waa aadaankii xaggii salaada laysugu dhawaaqo laysugu yeedhayo adbara shaydaanu shaydaankii waa jeedsanaya daba jeedinaya lahu xaal uu sugnaaday duraadun bal dee isagoo neef xoog leh san adag lihi uu kaba soo baxayo muxuu taa u yeelayaa xadiidka daahirkiisu waa taa waa xataa laa yasmac taadiina si aanu dhawaaqan adaankan uba maqlin faidaa qudiya taadiinu adaanka marka la dhameeyo kollay qadana macaani kala duwan bay uga ay kaba mid tahay bimacnaa faraqa imaka halkana waa dhamayn faaruqitaan laga faaruqay weeye taadiinka marka la dhameeyo ayuu laga faaruqu muadinkii laftigii horena idaa sakataynu kusoo maray ayuu aqbal soo jeedsanaya haddana waa soo noqonaya xataa idaa sawiba marka la aqiimo bisalaati salaadii imaka tasiibku halkan waa aliqaama asalka horena saaba yasuubu idaa rajaca weeyaan oo dee markii hore alfaad aadaan baa lalaba yimi alfaadii aada ba loogu dhawaaqin qaybana intii horena ha ka yaraadeen ayaa dib loogu laabmaya marka taswiibku waxa weeye waa dee qaamada wala dee halkan macnihiisa weeye waayo waxaa kalooba dee jirtay marka taswiib inuu u yimaado khaasatan salaada subax oo kale الصلاaة خayr min النوم التصويب in laba yidhaaho lakin halkan imika taas maaha tani waa salaadihii oo dhan taasi salaad subax bay khaas kuba ahayd oo ana الصلاaة khayr min taasna waa aadaan wada socday ahayd tani eeg imika markii aadaankii la dhameeyey ayuu imanaya faasilna waa udhexeeya aadaankii iyo iqaamadii faasil baa udhexeeya marka dambu haddana salaadii dib loogu laabma dee loo kacayo alfaadii dib loogu laabmo iqaamadii lalaba yimaado ayuu haddana adbara xataa idaa qudiya marka la dhameeyo ataswiibu ayuu aqbala markaasoo haddana soo noqon dadkan salaadii way galeen waa shicaarka daahirkiiyo si aan markhaati uga noqon iyo dee bal taas iyo waana dee gees ayuu bal maalan umuuraha ayuu u dheeraanaya xataa yakhdura ama yakdira labadaba way ku dabdiyaan culimadu qulooyinkooda ay leeyihin itqaan badan bay lahayn iyagu kasraday doortaan xataa yakdira ee in badanoo ruwaada kaba mid ah ama aksara ruwaadna yakdura waaba iyaga lagaba maqlay damo yakdura haddii aan markaa ku horeeyo xataa yakdura ilaa uu kala dhex galo weeye oo khadar yakdur bmanaa marooyo ama yadnwe ilaa uu kala dhex galo bayna almari wa nafsihi shaksigii iyo naftiisii qalbigiisii oo waswaasinaya waxyaalo kale xusuusinaya markaa dee qalbigiisii ahayd inuu khushuuc yeesho u qalb usoo jeedo waxaan uu leeyahay iyo waxaan uu ku dhawaaqayo ama uu kuba hadlayo ayaa uu kala dhex gelayaayo waa waswaasinayaa yakdura haddii yakdira la yidhaahna iyada dhib ma laha yuwaswisa baan ku fasiranaynaa ilaa uu waswaasiyo oo dee waana bala mala macnahaas yamura baynahu bayna qalbii aad baabu uba dhowaa waana tay inta badan shaarixiintii muwada sharxay oo dhame ay kuba fasireen iyo khaliil iyo mثalا khadra ykdiruna macnaa yuwasisu markay kasrada tahay oo waxay leyihin asalka hore khadr الfaxlu bidmbi si awrka oo kale iyo bidanabi baan ujeeda waa markan uu dabada lulayu bawdihiisa laba dhacayo oo kale dhaqdhaqaajinaya taas baa loo isticmaalaa ficilkan oo khadra ykdiru oo kale macnaa waxa weeyaan imaka halkan ilaa uu waswaasiyo ruuxii iyo naftiisii kala dhex galo si ku waswaasinayana waaba tanoo yaqulu lahu wuxuu ku odhanaya اذkur xusuusa kada wadkur xusuuso kada waxaa xusuuso waxaa xusuuso waa lima wax ayuu xusuusinayaaba uu odhanayaa xusuuso lam yakun aanu ahayn yadkuru mid xusuusanaya ama xusuusan min qabl waxaanu markii horeba xusuusnayn qalbigiisaba ku jirin ayuunbaa markaa kusoo xaadiraya oo umuurihii adduunyo umuurahan salaada iyo umuurahan aakhire kaba baxsana ayaa ayaa markaa xusuusinaya xataa yadala ilaa uu noqdo arrajulu dee haweenaydna waa lamid une maa yadri mid aanan garanahayn bakab sala ilaa ay dhacdo dee markuu waxyaalaha ku furo wax kale uu kuma fure uu waxyaalo kale xusuusiyo inuu garanba waayo intii uu tukaday ma saddex buu tukaday ma afar ma in yar ma in badan ilaa uu kalaba garan waayo xataa yadalla rajulu maa yadri mid aan ogeyn kab sala intuu tukaday taas baa oo dee bal matalan markaa iclaankan sare iyo dhawaaqan sare uu masalan ee tawxiidkii iyo taasi uu meesha kaba baxuu iman ruuxi buu culimada abu xaniifa ayaa imaamkaas jaliilka ayaa waxay kaba soo naqliyaan radia allahu tacaala canhu dee qolooyinka xadiidka sharxayna way soo naqliyaanba inuu nin u yimi abu xaniifa u yimi malaa beri dee weliba muddo dheer ay kaba dambeysay ayuu meel xoolo ku aasay lacagii waxbuu kuwa aaso meeshiibuu garaba waayey meel alla meel ahaydna waa garab way se xadiidkan sharxiisa kolley isna xadiidkan baa istinbaadkiisu oo dee fahamkiisi siduu xadiidka kaba fahmay arrinkiina sidii bay uba dhacday ayuu uba yimo dee arrintii ayuu u sheegtay uga cawday waxaa haysta inuu xoolaha me cawdhigayba garan la-ayay meeshu ku asay meelba kuba asay markaas wuxuu ku yidha yidhaaheen culimadu soo naqliyaan dee xafid iyo kayrkiiba soo naqliyaan inuu yidhi bal salaad tuko weliba wakti habeenay siday soo naqliyaan waxaad ku dadaashaana qalbigaagu inuu xaadir noqdo oo taa baldha ujeedadu wax kale inaad kaba fikirin oo salaada ahayn qalbigaaga wax kale aanay soo gelin khushuuc dhab aad yeelato taa aad ugu dadaal buu yidhi salaadii markuu galay de isagu hadduu dadaalkaa iyo islahaa bal salaadaada xaggeed isagu waxaan uu lahaa mama uma iyo arrinkan uuma jeedayba ma fahamsanayna bal salaadii dee ilaahay ba ha ku aqbala haba lahaado arrintai ha ku soo dhaweeye in isagii markii ku dadaalay inuu qalbigiisi khaasha noqdo shaydaankiina dee dadaalkiisii buu laba yimi wuxuu kuba shuqliyo markii uu salaadii galay taasi dhacday buu xusuustay halkii uu wixii dhigay halkii uu taallay waa waxa uu hadda intii oro dhan ka quustay intii oo markaa ay keentay bal uu sidhaaho imaamkan u tagun bal wixii tale uu ku siinaya aada maqashid ama hakuuma duceeyo malaa dee ad koley taa arrintiisu ay ahayd markii la weydiiyeyna ninkii yimi subaxdii bu u yimi u yihi de si way dhacday oo kallay de qisada dh markaan eego waan si yar dhamdhameeyey walaa barhkood dee subaxdii waxyaal intaa kaba gaabnayd say usoo naqliyaan arrintii u la weydiiyeyna xadiidkan buu soo qaatay inuu kaba qaatay arrinkaas oo kale macnaha shaydaanka wuxuu ku dadaalayaa ruuxii inuu khushuucdii oo salaada uu kaba jeediyo de waana sida xaaladu ay de gaaliban ay tahayba weeye xataa yadalla rajulu maa yadri kam salla xadaثna mحamed بن رافع qال xadaثna cبدالرزاq qال xadaثna معmr عan hmام بن منبه عan أbي هurayرaةa عan النaبiي صلى الله عليه وسلم بmثله غayr أنه qاala wuxuu yihi xatىa ydل الرaجuل in ydrي waa halkii aynu lafdiga hore kusoo maray ma ydrي maada bedelkeedii intuna waa tii naafiyada ahaydun hamsadna way kasirsan tahay tii bay la macno tahay xataa yadaba rajul ilaa ninku noqdoba mabaaqi noqdo in yadri ma yadri mid aan garanahaynba kayfa sallaa waa si u tukaday waa salaadii wuxuu kaba tukaday iyo si u tukaday oo wixiiba waa kaba jeestay jasadkiisu baaba jooga ilaa taasi dhacdo bal markaa xadiidka fadliga aadaanka iyo mu fadligiisa iyo umuuraha kole axaadiis kala duwan oo kale halkan aan dee inooguma sugnayna umuuraha way kuba yimaadeen qolooyinkiina sharaxaysana bal ma ruuxiyo inuu de muadin ahaada muaadaankaa fadli badan se imaamyada iyo imaamnimada iyo waxyaalo ayaa kuba sugan iyo aqwaalaha sheekhu soo ururinayo ama dee halkan kusoo aroorinayo yar jamcinayana idinkaa eegana uju kolley meherta kusuganna weeyo intuu soo naqlinayaab baabu istixbaab rafci lyadayni hada kani baabu istixbaab rafci lyadayni labada gacmood sar awqaadkooda sare loo qaado sunanimadkeed weeye xadwa mankibayni ilaa labada garab inta ku toosan ee muqaabilkooda maca takbiirati اlxraami takbiiradan takbiirat اlxraam ee salaada lagu gudagelayo iyo wrukuuci takbiirta rukuucda iyo fi rafci min arukuuci markaa rukuucda laga soo toosayo ee ictidaalkii waanahu laa yafcalu waxaa kale u baabaysaya anahu shaksigii musaliga ahaa laa yafcaluhu rafcigaas waa rafcigii imaka rafciga laa yafcalu rafca weeye rafciga inaanu samaynahayn idaa rafaca min asujuudi marka uu sujuudda kasoo toosayo ama uu kusii socdo oo kale inaanu gacmihii sare u qaadahayn bal taas buu baabkeeda yahay axaadiiunoo kolley waa axaadiis adigu xoogaa ah e laakiin waan israacin doonaa o macnuhu aad buu waadix yahay <clears throat> xadaثna yaحya بن yaحya التmimiي وسacيid بن maنصuuri وabubakr بن abi shaybata وcmr النaqid وزhayr بن xrb وبن نmayr waa lix sheekh ayuu xadiidkan ka wada maqlay sheekhu oo dee inagu malaa haddaan kaba maqlay inta kaleba waaba dee markaa wayna waa tan say utadabucayen kolkol baa dee dhici karta inta in ka badan bay kaga maqlayeen maha macnuu inay meel wada joogeen oo meel uu kaga wada maqlay waxaa dhici karta intan isku beled may ahayn oo yaxya ibnu yaxya naysaburo buu kaga maqlo kuwa qaarkood inuu basro ama kuufa iyo meelo meelihii ay kala joogeen ayuu dee ku wada maray kulluhum dhammaantood can sufyaan bni cuyaynata iyaguna sheekh keliya wada lahaayeen sufyaan ibnu cuyayna walafdu liyaxya lakin lafdigan lafdiga inoo soo socda waa yaxya ibnu yaxya tamimi lafdigiisii qaala wuxuu yihi markaa أخبرنا سفyان بن عyynة عن الزهري عن saلم عن أbيه saلم بن عبد الله بن عمر o abيه عبد الله بن عمر kaba warin qala wuxu uhi عبد الله بن عمر رأيت waxaan arkay رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم ida ftataxa marka uu furfurto asalaata salaada rafaca yadayhi labadiisa gacmood buu sare u qaadayay xataa yuxaadiya ilaa uu markaa qaabiliyo oo uu laba simo mankibay labadiisa garab oo dee gacmihiisu sare u qaadaya isagoo labadiisaa garab bal matalan ku toosinaya oo muqaabilkood kaba dhigaya taasi waa mar waa marka uu xidhanayo qabla an yarkaca intaanu rukuucina marka laakiin uu doonayo inuu rukuuco iyagana sare u qaadayay isagoo heerkii gaadhsiinaya halkii waidaa rafaca min arukuuci marka uu rukuucda kasoo toosana rasuulka ilaahay gacmihiisa sare u qaadayay kayfiyadna waa mid keliya uun samica allahu liman xamida isagoo le labada kale waa takbiir eh marka ibnu cumar muxuu yihi walaa yarfacuhumaa labada gacmood sare uma qaadahayn bayna sajdatayni labada sujuudood dhexdooda sare umuu qaadahayn axaadiia waan israacinaya siaan nidhi وxadثnي محمد xadثnي محمد بن رافع qال xadثna عبدالرزاق qال أخبرنا بن جurayج qال xadثnي بن شهاaب عن سالم بن عبداللahi أن بن cمر waa labadii dambe markii horena زهri waa inooguba sugnaayeen lakiin saddexii dambe mooye kuwii horu ba isyar bedelay waana xadيث sheekh toddobaad o de xadiثkii kaba warinayo markaa mسلمة أن بن cمر qاaل kana رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم idaa qaama lisalaati salaada marka u kaco eeg salaadii uu kaco ama farad ha noqoto ama sunne rafaca yadayhi labadiisa gacmood buu saro qaadayey xataa takuuna ilaa ay noqdaan labadaa gacmood xadwa mankibayhi labadiisaa garab tooskooda iyo muqaabilkooda ay noqdaan uma kabara eeg oo intuu saro qaado saroqaadkii dabadeed ayuu allahu akbar odhanayo xadiidka iyada ta inoogu sugan ama riwaayadan horta sare u qaadayey marka uu sare u qaado dabadeed buu allahu akbar odhanaya uma batan uma kabara wax ka duwanna way noo soo socdaan fa araada marka uu doono an yarkaca inuu rukuuco facala mila dalika saasoo kale uu samaynayey waidaa rafaca min arukuuci rukuucda markuu kasoo toosana facala mila dalika iyadana saasoo kale uu samaynayey walaa yafcaluhu rafcigaa weeye damiirkan baaliskaa dee faacilku inay rasuulki ilaahay weeyo damiirka mustatirkii walaa yafcalu muu samaynayn rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh hu rafciga koryaalkaa gacmaha sare loo qaadayo xiina yarfacu ra'sahu min asujuudi marka uu sujuudda kasoo toosaya ama ta hore ha noqoto ama ta dambe muu samaynayn rasuulka ilaahay allahu akbarti waa la imanaya laakiin rafciga labada gacmood sare u qaadaya lamu imanahay xadaثnي محamed بن رافع qال xadaثna xujayn وهو بن المثنى qال xadaثna layث عan cqayl x وxadaثnي محamed بن cabd للahi بن qhzاd qال xadaثna سلمة بن سlayman qال أخbarana يuنس kilahma wa يuنس بن يزيد الأyli iyo cqayl بن khالد الأyli isaguna labadoodaasba waxay ka wada warinayaan can الزهriyi bhada الإsناadi isنaadkuna waa kii horeynu soo maray oo waa can salim can ibni cumar kama qaala ibnu jurayj si ibnu jurayj xadiidkiisii uu kuba yidhi markaasay imika kaba soo baxnay waa kii inoo dambeeyey oo maxay ah kana rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam ida qaama lisalaati rafaca yadayhi xataa takuna xadwa mankibeyhi uma kabara inta uu kor yeelay dabadeed ayuu allahu akbar odhanayay xadaثana bal waa صaxaabi kale xadiidkii xadaثna yaحya بن yaحyى qال أخbarana khالد بن cabd للahi عan khaalidi khaalid بن cabd لlahi الطaxaan weeye khaalidka hore khaalidka kalena waa khaalid بن mهraan waxa weeyaan oo taas oo khaalid الxada ninkii ثiqad ahaa la odhanayay waa ina mهraan abulmanaزil عan abi qilاabata cabd لlahi بن زayd الjarmi أnahu ra'ىa malik bn الxuwayrث abu qilaaba wuxuu arkay malik bn الxuwayrث waa صaxaabi asxaabtii rasuulka kamida axaadiistiisu ay aada u yar tahay bal lixda kitaab ee usuusha markaan iskuba darro lix xadiis malaha taqdiiran ama dee ayuu taqriiban kuba leeyahay kitaabkan muslimna xadiidkan imakaan hayno dee haddana sanadka uu inoo soo celin doono markaa uu dib usoo celin doono iyo xadiidka haddii ala yidhaha salaad noogaba iman doono waa kii isagoo iyo rag kaloo dhalinyaro ay yimaadeen rasuulka ilaahay muddo ay laba joogeena markii dambe ogaadina rasuulku inay reerahoodii uxiisoodeen oo amray ay kuma sugnayd ee mid haydin aadaamo dee kiina idinku weyna imaam haydin noqdo ama dee si aan utukanayo utukadayo xadiidkeed bal labada xadiis buu ku leeyahay kitaabka muxuu yihi malik ibn xuwari ida anahu ra'aa may abu qilaaba hadalkiisii weli maaha marka dambu rasuulka ilahay ficil uxujaysan doonaa wuxuu kaba arkay wuxuu arkay abu qilaaba malika min alxuwayris idaa sallaa marka uu tukado ou salaada doonaya inuu tukado weeye maha markuu salaadii kaba baxay u doonaya inuu tukado araada an yusaliya dhe horta allahu akbar buu odhanayay uma rafaca yadayhi eeg halkan inta horta isagoon gacmihii sare uqaadin allahu akbar yidhaaho ayuu uma rafaca yadayhi takbiirtii dabadeed ayuu gacmihii sare uqaadayay wayda araada marka uu doonay marka waa ficilkii maalik weeye hadda eego maalik ibn lxuwarit siduu waana ninkii wariyey sallow kamaa ra'aytumuni usalli ninkiisa xadiidkaa warinaya weeye waida araada hadduu doono an yarkaca inuu rukuucana rafaca yadayhi labadiisa gacmood buu sare uqaadayay waida rafaca ra'sahu min arukuuci rafaca yadayhi waxadatha haddaba malik wuxuu ku waramay ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay kaana yafcalu hada saa imaka ay ku arkeen isagoo u tukanaya inuu u tukanayey oo uu sidaa samaynayey oo bal mثala markaa xadiidkan malik maxaa inooguba sugan in horta in takbiirta dabadeed oo inay takbiirtu horeyneyso rafciguna marka takbiirtu dhacay dabadeed uu imanayo kii horena isagoo dee gacmihii buu sare u qaaday isagoo weli sare uhayo allahu akbarta odhanayay ba xadiidkaa horena inooguba sugnaa bal welina in imika xadiidkan aan yar wado <clears throat> وxdثnي أbو كاm xdثnي أbو كامل الجحdري qال xdثnا أbو cawاnة عن qتاadة عن نصر بن cاaصم عن مالك بن الحويرث نصر بن cاaصم waa nin taaبiciya sida qتاadaba taaبic uu yahay horena umaynaan soo arag kolleyna dibna inooguma dambeeyo xadiidkan oo keliya ku leeyahay kitaabkabe عن مالك بن الحويرث أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahay kana wuxuu ahaa إdaa كبر markuu الله أكبر yidhaaho rafaca yadayhi eg markuu allahu akbar yidhaaho rafaca yadayhi labadiisa gacmood buu sarow qaadayey uma xataa yuxaadiya bihimaa udunayhi ilaa xataa yuxaadiya ilaa uu laba simo bihimaa waa labadii kaf ama labadii gacmood udunayhi labadiisa dhagood waidaa rakaca marka uu rukuucana rafaca yadayhi xataa yuxaadiya bihimaa udunayhi ilaa uu dhegihiisii uu taa lababa simo way وإdا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلika saas oo kale ayuu samaynaya وxdثna محمد بن المثنى قال xdثna بن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي sayn horeba usoo maray عن سعيد سعيد بن caروبة weeye عن qتاadة بhda الإسناaد أنه رأى بhda الإسناaدna wa عن نصر بن cاaصم عن مالك بن الحويرث أنه مالك رأى wuxuu arkay نبي اللhi صلى الله عليه وسلم وqاaل waxaan u yihi gacmaha sare sarawqaadka isagoo kaba warramaya si uu rasuulka ilaahay kuba arkay gacmuhu sare u qaadayay xataa yuxaadiya bihima ilaa uu dee qaabiliyo ama labadiisa gacmood lababa simo furuuca uduneyhi dhegihiisa meelaha ugu sarreeya waa darfahooda iyo furuucdooda bal axaadiisii baabkan dee intii uu sheekhu halkan inooguba sheegayey waaba intan aan soo naqlinay ta horta meesha jirtaa waxa weeye axaadiidan inooguba sugan muwaadintii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh gacmihiisa sare u qaadi jiray saddex meeloodna way inooguba sugan tahay midi waa markaa takbiirat lixraam midna waa markaa la rukuucayo midna waa markaa ictidaalka saddexdaa xaalo ayaa imada halkan inooguba sugan iyada ta hore oo ah takbiirat lixraam ummaddu way ku ijmaacsantahay in markaa sare loo qaadayo lakiin labada meelood ee kale de waa jamaahiir culamaa qowlkooda lakiin reer kuufa waa culimmadii reer kuufa yaan odhan inu xanafiya unaanan kuma koobin oo dee qolooyinkii kale reer kuufana malaha qowlkooda ayaaba ahaaye iyagu labada meelood ee kale iyagu kumay tegin ee halkan bay ku gaabsadeene lakiin waxaan leenahay un axaadiidii iyada rafciga kuba soo aroortay waa axaadiis duwa kala badan saxaabo kala duwanna way wariyeen waxaana laguma tiriyey inay rasuulka ilaahay kaba tawaatureen taasi kolley aimada qaarkoodna dee mu-alafaad bay ku khaas yeereen oo dee kutubta madbuuca waxaa kaba mida juz haba ahaado bukhaari kitaab uu leeyaho rafculyadayn la yidhaaho waa madbacaysayin weliba waxaan filaya dabacaad kala duwan oo dee inta arkaaba laba dabciyaba ahayd dabacaad kala duwan baabu kuba madbacaysan yahay waxaana dee meelihii dee kolleyna waa kitaabkaasba oo ma mahadaynu xadiis iyo labadan aan hayne axaadiis badan baa meeshii jirta oo rafcigaa kuba tacalluqsane bal waxaan leenahay khilaaf bayn ahlicilmi kuwa intaa kale haba jooge si ay jamaahiiru lculamaa qabaanba saddexan meeloode imika inoogu sugan in gacmaha sare loo qaado horta sunno weeye oo bal matalan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxay noogaba sugan meel afraad baa jirta oo iyada bal waxa weeye afraad baa jirta oo ah marka atixiyaadka dhexe laga kacayo iyada halkaasna rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh xadiid bukaari kitaabka inooguma sugna laakiin bukhaari kuma suganoo xadiid ibnu cumara oo rasuulka ilaahi inuu taa samaynayay ah ayaaba jirta waxaa kaloo iyadna asxaabu sunan ay wariyeen abu da-ud iyo tirmidi iyo sanadkiisna uu saxiixiya walow xadiidka haddii ay kuba wariyeen uu kitaabka inooguma sugaya lakiin waatan abi xumayd isaaciidi xadiidkiisii oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh markaa waasixaadka dhexe ka kacayana inuu gacmaha sare uqaadi jiray kolley shaafici waxay u tiiriyeen rag weliba aimadii madhabka kaba mid ahaa si waxaanu halkaa kuba qowlin laakiin ay isaga ilzaamiyeen isagoo qowlkiisu asunu kol hadduu ansaxo in yida sax xadiidu fahuwa madhabi kuwa kaleba dee in axaadiisa ugu tegayna un ku ay laba mid yihiin ay ilzaamiyaan waa soo ibnu daqiiq alceyd yidhaaha iyo in sharxu sunna saaxibkii baqow iyo rag kale lakin de halkan sharaxan aan hayo waxaabu soo naqlinayaa nawowi inuu qowl jiro imaamku uu leeyahay oo ah halkaasna inuu waxa weeye bal masalan la rafcinayo markaasa dee kollay kutub kala duwan laguba arko si waxaanu shaafici taa kuba tegin laakiin ay dee rag badan ay yidhaahaan dee isaga waxay hade keenaysay qawaaciddiisi iyo dariiqadii uu maray inuu taasa kuba qawlo ayay keenaysay dee arrinku ma aha une laakiin waaba jiraayo waa kan qowlka imaka sharxan aan hayno qowl uu leeyahay aw markaa inoo soo naqlinaya bal markaa waxaan leenahay afartaa meeloodba way inoo sugan yihin rasuulka ilaahi way inoogaba sugan yihiin waana taasba wey axaadiisna ay kuba timi waxaana axaadiisan imaka inooguba sugan walaa yarfacu maa bayna sajdatayn taa macnuhu uu yahay iyo weliba lafdiga iyadna aan dee markan kale soo maray oo ah waxa weeyaan walaa yafcalu xiina yarfacu ra'sahu min asujuud ee bayna waa isla macnoun ama markaa sujuudda dhexe kasoo toosa hore kasoo toosaya noqoto ama ta dambaan nidhi ama markaa kuba sii socdee waa inaan meelahan kale intiqaalaadka aan gacmaha sare loo qaadayn kollina waa nasay dee jamaahiir alculamaa ay kuba tagaan taas waxaa jirta iyaguna bacda salaf ayma aha oo dee kollay bal matalan iyaga kuma tegay meelahaasna in iyada sujuudaas iyo bal iyagana la kor yeelayo kollay bacda salaf qowlkood weeye xadiid nasaa-i ay wariyeenna meesha waa kuba yimi dee alfaada riwaayaadka qaarkood ku soo arooray oo inuu fii kulli rafcin wa khafdin rafci kasta iyo khafdi kastaba gacmaha sare u qaadi jiray bal xadiidkaa kolley nasaa-ina waa xoog leeyahay barhkood shuduudha kuba tiriyeene Eh, bal waxaan leenahay lakin axaadiian ayay ugu tegeen jamaahiir lculamaa e eh, kuwa kale haddii xataa ruuxu doonaya inuu ku camal falo dee eh, waa awqaadaha qaarkood mooye kuwan kalaa kaba badnaayo bal dee ruuxii isagana la arko de waay isagoo gacmo sare uqaadayo halkaas oo kale dee ruux yaan loo qaadanin un dee inuu ruuxa wax baadila ah ama waxaan jirin laba yimi ama waxaan sunni ahayna wax soo aroorin iyadna waxbaa jiraanba nasa iyana waxyaalaha kuba sugan salafkii qaarkoodna way kuba tegeen dee ibnu xazm iyo qowlkiina waabay ahayd axaadiida meesha dee kuba soo aroortayna marka la eego kuwan haddaanay laba sinayna waa axaadiid bal matala ama riwaayaadka qaarkood kuwa leh oo haddii fii bacd alaxyaan ruuxu uu laba yimaado waxay la tahay inaan wax maanico ku sugani jirin lakiin wixii dee rasuulka ilaahay ficilkiisa sii badnaa bal intaas weeye taas iyadu waa mid oo kale masalada kale kuma sugan xaggan iyadoo gacmaha sare loo qaado dabadeedna takbiirtu ay dhacdo lafdiga oon ku aragnaa in horta takbiirtu ay dhacdo oo marka dambena gacmihii sare loo qaaday iyadana waabay jirtay riwaayadka qaarkoodna daahirkoodu wuxuu aba muqaarano marka uu allahu akbar leeyahay in rafcigu laba yimaado bal waxaan leenahay umuuraha ba'si kuma sugna labadii xadiidna waaba inoo sugan yihiinba oo bal masalan de waxa weeyaan waa umuuro mala waa min alikhtilaafi lmubaaxun in umuurihii waa wax soo wada arooray bal masalan muqaaranadii iyo ama dee tan xadiidka hore inooguba horeysay oo ah in horta sare loo qaado dabadeedna takbiirtu ay dhacdo lakiin markaa takbiirtu dhacdo kolley waa dhigayaaba iyo bal matalan tan malik ibn waxaan lena waa umuuro dee kole dee axaadiisi kuba yimaadeen waxba asigo kusugan aanu jirin wax dee meesha ishkaalla ma jirto waa umuuro iskaba jaa-isay noqonaysa arrinta kale bal meesha taale iyadna axaadiisan kuba sugan waa heerka la gaadhsiinayo kolley riwaayada hore xadwa mankibehi baan aragnay labadiisa dhegoodna waan aragnay ama furuuca uduneyo de intooda sare ay kuma fasireen taas baan aragnay iyadana bal masalan haddii dee sida shaaficiya lagaba soo naqliyey aan uba jamcinoy taasi bal jamcin dee ay aan kuwa wixii ay dee saasoo kale loogu dhaqmi karo ay tahay basi kuma sugno waxaa laga soo naqliyaa imaamka inuu arrintu ay tahay uun intan baabacooyinka garbihii bay ku toosayaan markaa dee waa faraha caarooyinkoodiibana dhegii bay la sinmayaan markaa taas bay tahay haddii laakiin furuuca udunahi oo kale uu ruux arko hadduu israa halkaas sare gaadhsii inay dee bal matalan mankibkii ay kaba saraynayaan oo kale macnuhu waxaan leenahay uun labada xaalaba iyadna way jiraan oo dee iyadoo sare iyar loo qaado halkaa dhegii laba gaadhsiiya laakiin waa furuucda e iyagana adraafta faraa iyo iyadoo bal matalan hoos loogaba yar dhigo shaxmada udunkaba hadla sinaatee oo garbahan un laguma toosiyo labadaba dee daahirka axaadiisi kollayna sidaa uu kuma jamciyo shaafici oo kale oo ah baabacooyinkuna inay garbihii kuma toosayaan bal maalan suulka oo kale iyo haddii intaas oo kalena de ay shaxmadii kuma dhowaanayaan in yar sare loo qaado faraha intoodan sarena ay adraaftaa dhegaa laba sinaanayaan ama tooskoodii ay noqonayaan waa jamcin axaadiisii sidii kuba timiye kayfiyaadkii laba jamciyey xaalo kaliina ruuxuu labada iman karo oo bal masalan bal marka waxaan leenahay waa umuurana aada isuguma dhow dhowo maaha dee ikhtilaaf xaalo maaha saxaabadana rasuulkii ilaahay dee maha mar keliya inay noo wada sifaynayaan salaadiisii waa awqaado kala duwan bay arkeen oo dee ninba markaas arrinkii sidii uu arkayna uu inoo soo naqliyey <clears throat> bal waxa weeye waxaan intan intaanan dhaafin baabka kalena waan ya raacinaya isaguna waa baab dee axaadiistiisa xoogahaba ahaatee lakin waa axaadiisun iyadna takbiirta ku urursan wuxuu sheeku halkan sooba naqlaya culimada xikmada kuba sugan rafca alyadayn labadan gacmood ee saro loo qaaday oo kale bal hadal shaaficiyo aada uqayimaha baa jiro soo naqlinayo xagga gacmo sarawqaadka facaltuhu icdaama lilahi tacaala waatibaaca lirasuuli illahi sala allahu alayh wasalam macnaha waxaan saa u yeelay waa dee salaaduba waa weyneyn ilaahay aan weyneynin oo daacadiisii baan lama imanaynaaye weynayn aan rabbigay weynaynayo iyo raacidda rasuulka ilaahay baa sare uqaadaye aan rasuulka ilaahay salawaat wasalaamu caleyh raacayo barkood ba waxay iyagu yidhahan istikaanat wasislaamu wanqiyaad arrinku waa isdhiib oo waatan aan ruuxii dee isdhiibaya gacantuu taagayba iyaguna waa waxay dee kaba cabirayeen oo muxuu yihi wakana alasiru idaa guliba manda yadayhi calaamata liistislaam ruuxa asiirkii marka u arko inaanu baxahayn gacmuhu taagi jiray iyaday taasi tahay calamo isdhiib marka arrinku waxa weeyaan ilaah waan isu kaa dhiibay weeye waa khuduuc ilaahay loo khuduucayo laisu dhiibayo oo kale iyo taas bal umuuro barhkood waxay yidhaaheen waxay tani tahay un ishaaro umuur dunya in la daadinayo oo ilaah xaggii loo wada jeestay salaadi iyo munaajaata rabbi bal waxaan lena waa umuuraha hadalkaa shaaficiga mala aada u mudna facaltu icdaama lilahi tacaala waitibaaca lisunati lirasuuli llahi salى اllahu alيه wasalam baabu ihbaati takbiri fi kuli khafdi warafcin fi salaati adakani oo de bal matalan taa horena waxay noogaba sugan takbiirta khaasatan takbiirat lixraam iyadoo rukni arkaanta salaada kaba mida weeye ama shay waajibo weeye dee kollayna laftigeeda in la ilaaliyoba weeyaan walow bacd alculamaa laga soo naqliyo wixii kale dee macnaheeda laba waa lalaba iman karaaye tacdiim keenaya ama asmaada kale iye laakiin laftigan baa rasuulka ilaahay laba iman jiray laftigii un iyo siiqadiiba in la ilaaliyo waana wixii salaada lagu gelaya baabu isbaati takbiiri waa takbiirka sugitaankiisa baabkii weeye fii kulli khafdin wa rafcin fi salaat mar kastoo la foororsan ama sare loo kacayo in allahu akbar lala yimaado macnaa salaadu waa takbiiraadkii intiqaalka ta ugu horeeya waa waajib baan idhi kuwa ka dambeeyana intooda badan culimadu dee waanay jiraan barhkooda waajib odhanaye kole dii rasuulka ilaahay laazimaya waa sunna eh laakiin in la ilaaliyo oo markastoo la foorarsan markastoo sare loo kacayo lalaba yimaado bal taasba weeye ilaa markaaso waa rafcun fi salaat ilaa rafcu toositaankiisa un mooye min arukuuci rukuucda uu kaba toosayo oo fayaqulu fiihi taa iyada wuxuu odhanayaa samic allahu liman xamida saan dee kala soo maray kolley baabkeedna inooba dambeeyo oo markaasun baaban allahu akbar la odhanayn laakiin wixii kale rafd rafci salaadeed ama khafdi salaada dhexdeeda kuma sugan allahu akbar baa la odhanayaa oo dee kolley waana takbiiraadka adigu salaada oo sheekuna raximah llahu tacaala halkan qolooyinkiina sharaxaysta salaad kastoo laba ragcadood oo koob iyo toban takbiira kusugan buu leeyahay salaadii saddex ragcadood ahaydna toddoba-iyo toban takbiiro takbiirat lixraam iyo dee takbiirat lqiyaam iyo shan iyo to shan ragcad kastaa shani kuma sugan tahay salaadii afartaydna labiyo labaatan takbiiro ayaa kuma sugan markaa wuxuu soo khulaasay uu leeyahy salaadahan shanteen maalintii habeenkii tukanayno afar iyo sagaashan takbiiro ayaa ku sugan macnaha ujeedadna waa umuura la wada ilaalinaya anawi hadalkiisi وxdثna يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أbا هريرةa كاna يصلي لهم أbا هريرة وkti uu مdينة waali ka ahaa isaga markaa de marwa buu bedeli jiray marwa ba kaga tegi jiray oo khaliifadiisa ama naaibkiisu ahay oo markaa dadka isaga deeta tukinayay madina haddaba iyaga ayuu tukinayey fayukabiru wuxuu takbiiranayo allahu akbar buu odhanayay kulamaa khafada markaasuu foorarsado warafaca markaasuu saro tooso allahu akbar buu odhanayay de waxaan ahayn markaa samica lahu liman xamida u odhanayo falama sarafa markuu salaadii ka baxay buu qaala wuxuu yihi wallahi baan ku dhaartee inii anigu laashbahukum ninka idinku eg baanahay idinku shabah badan salaatan xag salaadeed bay rasuul ilahi salى اllahu wasalam rasuulka ilaahay ee waktigooda walo markii iyaga dabadood arrintii ay suushay bixamdillahi tacaala na maantana xaaladaasi ma jirtay qarnigii koobaad baa waxyaala jireen bal laga yaabaa khilaafadii raashideed ahayd dabadeedba mooye cusmaan akhirkiisa inay waxyaala dhaceen laakiin intii ka dambeysay dowladdii reer bani umaye oo kale takbiirta ixraamka mooyaane imaamku takbiir kalu leeyaba lama maqli jirin waa la foorsan jirin oo la kici jirin oo kale isagii markaa wuu maqashiinayay dadka allahu akbar buu lahaa markaasu odhanayay anigaa dadka idinku shabah idinku shabah badan idinku ekaansho badan rasuulka ilaahay salaadiisao de waa sidii u iyaga u tukanay laakiin waqtigaas takbiiraadko de bal dadka qaar waabay qariibsanayeen markii dambe madaxdoodii waa nimankii ulaada ahaa uun mooye bal e, markaas de ninkii taasun ku koray iska caadig ahay in sunii rasuul ogeyn hadduu arko nin takbiir kuba dhawaaqayay waxaabay meeshii imanaysa waqtigaa istiqraab la qariibsado markaasuu lahaa tan waana inoo soo socotaa waxay taa tilmaamaya xdثna محamed بن رافع qال xdثna cبدالرزاq qال أخبرna بن جurayج qال أخبرnي بن شهاaب عن أbي بكر بن عبدالرحمن أbي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هiشام أحد الفقهاء السبعة weeye أنه سمع أbا هريرةa يقول kاna رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم إذا قاma إلى الصلاة يكبر الله أكبر buu ohanaya حيina يقوم markuu kacayo eg markuu istaagayo ayuu allahu akbar odhanayo kolley xadiidkana maca alfaadihiisa siay noogula socota takbiirta iyo ficilka bilowgiisu muqaaranaa ka dhexaysay marka uu bilaabayo rukuucda marka maaha markuu hagaag u rukuucay inuu allahu akbar odhanayey ama marka uu wejiga dhulka dhiga ama sii fadhiisto inuu allahu akbar odhanayo intii hore caamus kusoo dhaadhacaye bal waxay ahayd baba matalan taasi in waxa weeye in uu la bilaabayey allahu akbartuu la bilaabayey bal markaa ma dhexdii ha kaga go-do ama haddii dee uu deg degleeyo onu tabdiir dheer iyo jiidi dheeri aanay iman ahayn ha ku dhamaystaba taase haddaba maxayd kana idaa qaama ila salaati yukabiru xiina yaquumu uma yukabiru allahu akbar buu odhanaya xiina yarkacu marka uu rukuucayo xiina yaquumu waa marka uu istaago takbiirtii ixraamkay tahore uma yaqulu samica allahu liman xamida xiina yarfacu waa marka uu kor yeelayo sulbahu min arukuuc dhabarkiisa rukuucda uu kasoo toosayo uma yaqulu walxaal huwa qaa'imun oo marka hore intuu samيع الlahu لman xamida yidhah marka uu soo toosayo waa toositaanka samيع الlahu لman xamida iyo markuu hagaag isu taago muxuu odhanaya rabbana walaka الحamd waana inoo dambaysaa imaamka iyo mcadinka iyo maamuumkuna way wada odhanayaan ben uma yukabiru allahu akbar buu odhanaya goorma xiina yahwi markuu hoobanayo foorarsanayo dhaadhacayo saajidan xaariyo isagoo sujuudaya markaa uu sujuuddii ufoorarsado allahu akbar buu odhanayey markaa dee waktigaas oo uu la bilaabaye wey xarakada iyo matalan takbiirtu way wada soconayeen bal marka dambe dee haddii uu iyo raagayo haduu doo dhexdii kuma gooyo laakiin horta uu la bilaabaya taas baa meesha taas dee culimada qaarna waaba dee dhamaysanaya si nawowi ay kaba cabireen ilaa uu dee dikriga kale ka bilaabayuu sii jiidaya bay odhanaya uma yukabiru xiina yahwi saajidan uma yukabiru xiina yarfacu ra'sahu uma yukabiru xiina yasjudu uma yukabiru xiina yarfacu ra'sa waa sujuudi uma yafcalu mila dalika fi الsalaati kuliha saas buu samaynayey salaadiisa dhammaanteed xataa yaqdiyaha ilaa uu ka dhamaynayo salaadii wayukabiru allahu akbarna waa odhanayey xiina yaquumu min almasna ujeedadu waa ragcadda labaad marka uu kaba kacayo bacda ljuluusi atixiyaadka dabadeedna allahu akbar buu odhanayay uma yaqul abu hurayrata isaguna intuu saa yeelu u tukado ayaa muxuu odhanayay inii la ashbahukum salaata birasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam xdثnي محamed بن رافع qال xdثna حujayn qال xdثna layث عan cqayl عan iبn شhهاab qال أخbarnي abu bكر بن cabدالرحمن بن الحاrث أنه سمع abا هurayرaةa yqul kana رasuul الlahi صلى الlه عليه وسلم إdا qاma إلى الصلاaة يukبir allahu أكبر bu odhanaya حيina yqul marka u istaago waa تكبيradii إحrاamka bimili xadiid ibni jurayjin waa kii aan kala soo baxnay walam yadkur laakiin muu sheegin oo ibnu jurayj eega xadiidka wuxuu ka warinayay ibnu shihaab maantana cuqayl ibnu khaalid baa ibnu shihaab kaba warinaya intii ugu dambeysay ahayd uma yaqulu abu hurayrata ayuun baan u sheegin inta kale oo dhan ba u wada sheegay walam yadkur qowla abi hurayrata inii ashbahukum salaata birasuuli illaahi salى اllahu alayh wasalam waxadaanii xarmalat bnu yaxya qaala akbarana bnu wahbin qala akbaranii yunus can ibni shihaabi qala akbaranii abu salamة bn cabdالرaحman ana aba hurayrata kana wuxuu ahaa xiina yastaklifu marwan markuu marwan khaliif kaba dhigto cala lmadinati madino madine isaga waqtigii mucaawiye oo kale waaligu wuxuu ahaa marwan ibn اlxakam oo dee markii mucaawiyatu thani dhintay dabadeed isagu iyadoon cidi la mubaayacoba la wareegayba markaa imaaradii guudba markuu muddo hayeyna inankiisi kala wareegay uu dhintay adugu malaasanad iyo meelahaas haddaba marwan baa markaa uu madiine isagu waaliga kaba ahaa ayaa wuxuu kaga tegi jiray markaa halkiisiibaa isaga naaib kaba noqonayay abu hurayra taasna waxay dee ninka amiirkii ayaa amiirka salaadana ahay imaamka salaadana ahay isagu baaba dadka tukinayey abu hurayra markaastaa masjidkii rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu aleyh isagoo ahaa ka dadka tukinaya markaa muxuu yeelayay ida qaama lisalaati maktubati kabara allahu akbar fadakara naxو xadiiث ibni jurayjin wa fi xadiiثi waxaa kuma sugnaa faida qadaha salaada markau dhameeyo abu hurayra wasalama asalaamu calaykum uu yidhaaho ayuu aqbala calى ahli masjid dadkii masaajidka usoo jeedsanayey oo qaala wuxuu odhanayay wladii nafsii biyadi de xataa ninkii ka horeeyey oo khaliifada kaba ahaa allahu akbarta dadka ma maqashiinahaynba ma maqashiinahayn markaas muxuu odhanayay wladii nafsii biyadi inii laashbahkm صalaaة birasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam xadaثna mحamed بn mهran الraziy macnuu waa inoo cadiyo dee lafdigu ma laqbeynaya xadaثna الwalid بn mslimi qala xadaثna اأwزaaciy can yaحya bn abi kaثيiri can abi salamta ana aba hurayrata kana wuxuu yukabiru fi الصalaaةi kulama rafaca wawadaca macnaa khafada uu dhaadhaco ama dee uu markaa foorarsanayo un wey faqulnaa waxaanu ihi ya aba hurairata eg arrintu gariib bay noqotay waayo dee shaygii sunaha marka laga tago cid ku camal falaysa aanay jirin isagii baaba wuxuu isu bedelayaa munkar oo kale isu bedelaya markay cid ku camal fasho markaasaa waxaanu ku nidhi aba hurairow inay iyagu raggan isanay kuba koreen oy ku weynaadeen iyadoo imaamka forarkiisa lala socdo mooyaane laakiin iyo qira'ada mooye allahu akbar ba aan la maqlayn bay ku koreen marka ama dee ay arki jireen markaasaanu ku nidhi ma hada takbiru tibaaba qariib noqotay waa qarnigii koobaad eeg waa saxaabadii baa joogtay lakin alxamdulilah umuurahaasi min acsaar way suureenba taasoo waktigiisii bay arrintani jirtay iyo waktiyo kuba dhow aba hurayra waa maxay arrinkani qaala wuxuu odhanayay takbiirtan ad ad ku dhawaaqaysa markasood forostay markasood kacaysaba ad allahu akbar leeday markaasaa muxuu yihi inaha lasalaatu rasuuli llahi salى اllahu alayه wasalam waa salaadii rasuulki ilaahay xadaثna qtaybaة بن سacيidi qal xadaثna yعqub yعni بn cabdالرحman عan shayli عan abihi عan abi hurayrata anahu kana yukabiru kulama khafda warafaca ee kol rafacaan arkayna kol wadaca wayuxadiثu waxaanu ku waramayay ana rasuula الlahi salى الlahu عalayhi wasalama kana yafcalu dalika inuu sidaa samayn jiray xadaثna yaحya waa xadiiث aan kii abu hurayre ahayn lakin macnihiisii leh yaحya بن yaحyى وkhlف بن هisham جamيعا عan xmadi qala yaحyى أخbarana xmad بن زaydi an kaylaan can mudrifin qaala salaytu waan tukaday ana aniga iyago cimraan bnu xusayni khalfa caliy bn abi aalib waa cimraan ibnu xuseyn iyo ninkan mudarif ba waxay ku daba tukadeen cali bnu abi aalib waa waktigii ciraaq baa la jooga waana waktigii khilaafadiisii fakaana wuxuu idaa sajada marka uu sujuudo kabara allahu akbar buu odhanayay waidaa rafaca ra'sahu markuu madaxiisa sare uqaadana kabara isna allahu akbar buu odhanayay uu dadka maqashiinayo weeye hadda waidaa nahado marka uu ka kaco min aragcatayni labada ragcadood waa taxiyaadka dhexe markuu ka kacana kabar allahu akbar buu odhanayay falama insarafnaa markii aan ka baxnay min asalaati salaadii mudarif baa leh cimraanna waa ag jooga ayuu qaala yidhi mudarif baa odhanaya akhada cimraanu biyadi cimraan baa gacanta i qabtay uma qaala wuxuu yihi laqad sallaa bina wuxuu ina tukiyey haadaa ninkani waa cali bn abi daalib buu sheegayaa salaata muxamedin sala allahu alayh wasalam nebi maxamed salaadiisi oo markaa dadkii ka horreeyey ee dhulkaa waaligaya kaba ahaa takbiirta lama maqli jirin markaasuu leeya salaadii nebi maxamed tukanayey ayuu ina tukiyaa oo qaala wuxuu yihi qad dakarani eg waaba la iloobay wuxuu xusuusiyey hada waa cali buu sheegaya salaata muxamedin sala allahu alayh wasalam nebi maxamed salaadiisii buu ixusuusiyey oo dee baryo qaarkood dee aan muddo aan si ciddiisiisiiba aan loo tukan allah subxana wa tacaala ala subxaanaka allahuma